النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر المحرم عام 1442 وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii shan iyo afartanaad ee majaalista marka sharaxa kooban kitaabka sunan anasaa'i caawana waa habeen talaado ah saddex iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay imaamada ayaan kusoo jirnay baabka saddex iyo labaatanaad man yeli alimaama uma aladii yeli man yeli qofka la xiriirsana ama la xiriiro oo ku xiga alimaama imaamka uma kadibna alladii kii yelihi la xiriiri kuu noqonaya qofka imaamka ku xigsani oo dushiisa ama gadaashiisa safka hore istaagi iyo cidda muxuuha kusii xigsani qof muu noqonayaa ama cidday noqonaysaa weeyaan qofkaas nooca uu yahay xagga aqoonta xagga dulqaadka xagga fiqiga ee kuu noqonayaa sidaa weeyaan xadiidka sideed boqol iyo todobaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas alي ramat lla akhbaranaa hanaad ibnu sari abu sari waa iqa can abi mucaawiya moxamed bn khaasim adariir weeyaan alkuufi waa iqa ninka isaga ah axfad الnaasi bixadiid اlacmash sulaymaan ibn mihraan alkaahili oo acmash loo yaqaano markii axaadiista rag ka warinaa la eego ama xertiisa waa ninka ugu xifdiga badan laakiin mararka qaarna ismoodsiin inuu ku dhacayaa suuragal ah weeyaan waayahay waa can abi mucaawiyata maxamed ibn khasbin dariir weeyaan can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alkaahili weeyaan eh, ninka isaga ahna waa iqatun habt yudls an cumara bn cumayr ataymi ataymi alkufi wa iqaة habt an abi macmar cabdulaahi ibnu sk sk bara ayaa la yihahdaa skbara ayaa la yihahdaa cabdullahi ibnu skbara ninka la yihahdo macmar abu macmar loo yaqaano waa iqa weyaan waa ree asdi waana ree kuufa can abi mascuud saxaabiga badriga ahaa cuqbat ibni caamir ama ibni camr qaala wuxuu yihi radi allah tan arda kaana wuxuu aday rasul rasulka sal l slm yamsaxu mid gacanta mariya manaakibanaa garbahanaga fi salaadi xilliga fi salaati xilliga salaada aan ku jirna wayaquul wuxuu dhihi jira nabigeena sal slm laa takhtalifu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa kadibna ha iskhilaafto quluubukum quluubtiina liyalyani ya-da waa lagu dari karaa waana laga reebi karaa oo la dhihi karaa liyaliyanii oo ya la soo geliya amaba la yidhaahda liyalini liyalini oo ya-da aan lagu darin labadaba la dhihi kara lakin hadda riwaayadan liyaliyanii ha ila soo xiriirsado oo ha igu xigsadeeno ululaxlaam dadka dulqaadka iyo caqliga u saaxiibka ah iyo wanuha caqliga u saaxiibkaa ah uma kadibna qaala wuxuu yidhi alladiina kuwii yaluunahum ku xiga oo xagga xilmiga iyo nuhaaga dulqaadka iyo sabarka iyo xagga caqligaba kuwa kusoo xiga ha kusoo xigsadeen uma kadibna aladiina kuwii yaluunahum ku xiga weeyaan oo ragga safka hora inay dadka akhyaarta ah oo dulqaadka iyo caqliga iyo fiirodhirarka lagu yaqaano inay noqdaan ayuu nabigeena amarku bixinaya sala allahu calayhi waalihi wasalam laakiin waxaa haboon in ayaga ay soo hormaraan oo haddii laakiin intay gadaal ka yimaadaan xilli meesha ay buuxsantay ma ay kicinayaan waa maya laakiin sidaa iyada ah wax walba ayaa imaamka qabsan karo maadaama imaamka wax kasta ay qabsan karaan arrinta ayada ayaa ayuu nabigeena amar ku bixi sal slam qaala abu mascuud wuxuu yidhi fa antum adinka alyowma ayaa ashaddu darnaan badan ikhtilaafan xagga iskhilaafka adinka cid idinka daran lababa haay weyaan qaala abu cabdiramaan abu cabdiramaan nasaa wuxuu leeyahay abu macmar ninka isaga ismuhu magaciisa cabdullaahi ibnu sakbara ayaa la yihahdaa weyaan sakbarata magacaas ayuu leeyahay waa kii aan soo marnay oo ree asdi ahaa koofiga ahaa oo iqada ahaa xadiid sideed boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa ah. qaala aimam nas aleh amat abarna moxamed ibnu cumar ibnu cali ibnu muqadam waa saduuq qaala xadaanaa yuusuf ibn yacquub abi qaasim asaduusi waa saduuq qaala akhbaranii taymiy sulaymaan ibn alkhan taymi waa iqatu caabid can abi mijlas waa laaxiq ibn xumayd asaduusi laaxiqaasna waa iqa can qays ibn cubaad addubaci waa iqat mukhadram qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo qays cabaad maahi waa cubaad bidami alcayn qaala wuxuu yidhi ambana waxaa noo warramay maxaa idiin qoran qaala wuxuu yidhi bayna goor ana anigii fi masjidi masjid aan ku suganahay fi safi almuqadam safka hore aan ku jiro waxaa dhihi ninka qays ibnu cubaad safka hore aan ku suganahay fajadabanii fajadabanii waxay soo jiiday rajulu nin ayaa min khalfi gadaashaydi isoo jiiday jadbatan soo jiditaan oo gadaal buu iisoo celiyey wa qaama maqaami booskaygina u istaagay nin baa inta dhab isii gadaal isoo maryaa booskayga galay <laughs> ajiib wa qaama maqaami boskaygu istaagay fawallaahi allaan ku dhaartee maa caqaltu ma ogaanin salaatii salaadaydi qalbiga dhanba waa mashquuli xanaaq noqoyaa iyo layaab noqotayaa iyo yacni waxay noqotaba falama insarafa goortu salaada ka baxay faidaa huwa waaba isagoo ninka saa yeelay ubay ibnu kacab ninka qaariga ad taqaaneen saxaabiga ad taqaaneen oo quraada nabigeena ka mid ah sal slam uu taskiyey ayaa isoo jiiday ninka waxa igu sameeye waa ninka isaga ah fa kadibna wuxuu yidhi markiiba isaga ayaa hadalka igala hormaray yaa fataa wiilow laa yasuu'uka allah alla weyne kuma xumaangeliyo ilaahay subxana wa tacala wanaag o dhan ha ku siiyo duco ayuu u bilaabay <laughs> waaba halis moogta in darbaaxda laga wareejiyo waa halis sheekhi ubay bnu kacab saxaabiga jaliilka radi allah ta arda ina haada arrinkan on kugu sameeyey oon ku soo saaray oon gadaal ku soo mariyey anaan booskaada galay cahdun waa ballan iyo ogaal min annebiy nabiga uu nagu ogaa ilayna annaga an naliyahu inaan ku xigsanno nabiga ayaa arrinkaas amar nagu siiy inaan isaga aan ku xigsanno uma kadibna istaqbal qiblata qiblada ayuu qaabilay u jeestay oo fa qaala wuxuu yidhi halaka waxaa halaagsamay ahlulcuqad dadka umarado madaxda way halaagsameen warabbi alkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartay alaaa saddex jeer ayuu yidhi waxaa halligmay dadka madaxnimada u saaxiibka ah oo marada ah way halaagsameen saddex jeer ayuu yidhi uma kadibna qaala wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartee maa calayhim asan ayaga murug dushooda ma ahan in loo murugooda ayaga muxuu hadda murug weyn igama hayso waa ku marada ah ilan ayaga oo waxaa weeyaan wanaagga ujeeda ayay adduunyo mararka qaar inay ka doortaan oo wanaaggi dul maraa laga yaabaa oo dulmi u baxaan oo cadliga ka tagaan waxyaaba badan oon loo baahnayn ay sameeyaan kuwa murug badan igama hayso walaakin warka lagu laabay asa waxaa weye waxaan ka maroganaya calaa man adalluu cid ama dhaqaalaha ku baadiyeeyeeno ama xoog ku baadiyeeyeena oo muxuu ahay ha u sheegteena awood amaba sidoo kale dadkii hala dhacsanaadeen oo qofka markuu madax yahay moogta ummad badan wax magaradkao dhan ayaa ka daba dhici qofka markuu dhaqaalo haysto ama aqoon uu leeyahay amaba uu madaxnimo haysto oo meel un kor loo eegaa uu jooga xilliga iyada dad badan ayay baadiyeyn karaan dadkaas ayaan ka murugana ayuu yidhi qultu waxaan ya abaa yacquub abu yacquubow maa yacni biahli اcuqad ahli cuqad muxuu la jeedaa qaala wuxuu yidhi alumaraa waa ragga madaxda ah weeyaan ad aragteeno waxaa weeyaan markuu rabbi leh subxaana wa tacaala faاstakhafa qowmahu faaacuuh qowmkiisi ayuu muxuu aha cuquushoodii ana rabukum alacla markuu la soo istaagay waad aragtay yacnii mid kasta oo ardaal ah oo madaxnimo yar qabto ummad baa dabadudi oo meelba u taagan oo soo dhawow ku haysa yani maad aragteen xaaladda marka walow ha noqda ardal naas dadka kan ugu ardaalsan ugu liidaan ha noqdee dad unbaa muxuu ahay likulli saaqiطatin laaqia dad badan baa marka ku baadiyoobi weliba khaasatan araadish dadka moog tahay ummadda markay meel joogaan bulsho way isdhex joogaan dad wax muxuu ahay eh, aqoon-yahana dad maskax fiican eh, dad akhyaar ah dad ummaddii ayaheedii ka taliyo iyo wamaa ilaa daalik iyo dad ayada fur dambe oo ama remuudkan la jida ah oo in meel un muxuu inta mara la yihahda mooyane haaliban ayagaan rayigoodin ra'yigooda aan ku toosnayn sufahada kuwa loo yaqaana ama baadiya ra'yi dadka iyaga marka ishooda wixii buuxiyo bas khalaas halkaasubay iska raacayaan hadda lidaalika ummaddan ku waalata social media oo rag iyo dumarbalah oo daayartan u badan waxyaaba hadda qofka bini aadamka inuu ka sheekeeya ay habooneen social media soo dhigayaan dadka iyaga waa kuwa iyaga waa kuwa ay alaima almudiluun umaradaas iyo dadka noocaas ay baadiyeyn karaan ayagoona umara iyo dad hadda xabad u haysta amaba xoog ku baadiyey ama ataa dhaqaalo siina ayna jirin ayaad aragteen waxyaabaha ay samaynayaan waa imtixaan waa yahay iqaamaة الصufuufi qabla khuruuji اlimaam baabu iqaamati sufuuf sufuufta in la toosiyo qabla khuruuji imaam imaamka intuusa soo bixin ka hore xukunkeeda wuxuu noqona baabkan u baabay sideed boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai aleh raxmat akhbarna moxamed ibn salma almuraadi wahiqatu tabt qaala anbamna ibn wahab cabdullahi ibn wahab wahiqatu faqihun xaafidun caabid can yunis ibn yaziid ilayli wahiqatan rubama wahim inuu ismootiin ku dhaca ayaa suuragala can mishaabi zuhri waa imaamkii qaala wuxuu yihi ahbaranii waxay warrame abu salamata ibn cabdiraxmaan ibni wahiqaة faqiih anahu isaga samic wuxuu maqlay abaa hurayrata raawiyat اislam wuxuu ka maqlay radia allahu taala arda yaquul isagoo leh uqiimat waxaa la aqimay asalaatu salaaddii ayaa la aqimay faqumna annagana waan istaagnay facudilat isufuuf sufuuftii ayaa marka la toosiyey qabla an yakhruja ilayna rasul rasulka intuusu noo soo bixin sala allahu alيh wasalam faataana waxaa noo yimid rasulah baa noo yimid sal slm xataa idaa qaama goortuu istaaga fii musalahu meeshii uu ku tukan lahaa oo mixraabkii meeshii de safka ka horeysay faqumna anagana waan istaagnay xataa idaa qaama fii musalaahu qabla an yukabira intuusan allah akbar dhihin ka hore fansarafa markiiba nabiguu isleexiyey awuu muxuu ah salaadii ayuu meeshii ayuu ka soo noqday faqaala lanaa wuxuu noo yidhi makaanakum booskiina laazima ilzamuu makaanakum booska sidiinu taagnaada falam nazl kama anzula qiyaaman kuwa taagan inaan nahay nantadiruhu weliba nabiga suga sala allahu calayh waali waslem xataa kharaja ilayna ilaa uu noo baxa nabigeena sal slm qad iqtasala isagoo soo qabaystay yantufu uu muxuua tifqa almaau biyirasu madaxiis uu ka tifqa maaan biyo uu ka tifqi weyaan fakabara nabiga allah akbar ayuu yihi wasalla wuuna tukaday sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka imaamka isaga oonan soo bixin xaaladaha qaar waxaa dhici karta inuu muadinka adimo aqimo cafwan markuu aqimo kadibna sufuufti lisku toosiyo waxaa laga yaabaa inuu muadinkii intuu imaamku tagay u yeeray uu soo socdo u ogsoon yahay waxaa suuragal inuu meel kora ka arkay waxaa suuragala beryahan talafooraba muxuu ahaa inuu yidhahdo waaan koonaa waxaan soo gelayaa sigiskaan soo geli inuu yidhahdo sakiinaan soo marayaa kadibna uu aqimo soo sidaa maaha kadibna safki marka la toosiyo laisku aadiyey nabigan arrin baa marka ah soo wajahday arrinta ayada intuu soo dhabaysana marka in la fariisto laazim maaha in safki laisku sii aadiyo oo kadibna imaamkin oo soo degdego ayaa laga qaadan karaa xaaladahaas noocaas waa xaaladaha nabigeena sal l slm ku dhici jiray intaadna ilaahay xikmaddii subxaana wa tacaala in annaga waana qabsanayaan imaamka ay ku dhacayaan muadinka ay ku dhacayaan maamuunka ay ku dhacayaan marka hab kasta iyo wax kasta oo soo bixi lahaa ayaa nabigeena sal slm inteeda badneed dhacday xilligiisii kadibna intiiba xugur ayuu nabigeen u jiday sala allahu calayhi waaali wasalam ama qowl ha ku jideeyo ama ficil ha ku jideeya saas ayuu nabiga samey sala allahu calayhi waali wasalam waayahay ama kayfa yuqawimu اlimaamu الصufuufa kayfa sideebaa yuqawimu uu u toosiyaa alimaam imaamka asufuuf sufuufta u toosinaya muxuu samaynaya mexrag baa la xiri sidee muxuu ah habkee loo toosinaya sufuufta xadiid sideed boqol iyo tobanaad waa xadiid xasana صaxiix weeyaan qaala imam ns alي amat abarna qutay bn saciid qaala anba'ana abulaxwas salaam ibnu sulaym wey alxanafi wa iqat mutqinu صaaxiba xadiid can samaak aw can simaak ibni xarb aduhli weeyaan waa saduuq can nucmaan ibn bashiirin radia allahu tacala an arda alansaari qaala wuxuu yihi nucmaan ibn bashiir kaana waxaa noo ahday ama kaana wuxuu ahday rasul rasulka sal slam yuqawimu mid toosiyo asufuufa sufuufta kamaa tuqawamu alqidaax leebabka iyo fallaaraha inta aanan la gelinin waxyaabaha ay ku buubta oo baalasha iyo waxyaabaha la midka ah intaana lagu xirin iyo birta xataa afka aan laga gelin eh, eh, sida loo toosiyo eh, laanta loo toosiyo amaba usheeda loo toosiyo ayuu nabigeena suufta toosin jir sal slm fa absara nabigu wuxuu arkay rajulan nin oo khaarijan la soo baxay ama khaarijan uu soo baxay sadruhu xabadkiisa min asafi safka uu ka soo baxay ayuu arkay oo sa hore usoo yaro baxsan falaqad ra'aytu nabiya nabiga waxaan ark sal slam yquul isagoo latuqiimunna sufuufakum latuqiimuna waad toosinaysaan oo toosinaysaan sufuufakum safyaalkiina aw amaba la yukhaalifana allahu alla weyn wuxuu iska horgeyn doonaa bayna wujuuhikum wajiyaalkiina ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam yacni waxyaabaha annaga khilaafka inta badan uu ka yimaado asbaab aan la ogeyn oo sufuufta xataa qallucinteeda ay ka mid noqon karta ayuu nabigeena cabiraya sala allahu calayhi waali wasalam xadiis sideed boqol toban iyo koobaad waa xadiis saxiixa qala imam ns a akhbarna qta ibn saciid qala xadana abuaxwas haddaan soo marnay can mansuur ibn muctamir wahiqatu habt can طalxa ibn musarif wahiqatu fadil qari can cabdiraxmaan ibn awsajata alhamdani can bara bn caazimi radi alahu taala arda saxaabiga qala wuxu yhi bara kaana wuxuu ada rasul rasulka sal slm yatakhalalu sufuuf sufuufta mid axmara ayuu nabiga sal l slem min naaxiyatin ilaa naaxiya araf ilaa araf ad ugu bixi jiray safkaasu muxuuan galaya intuu ugu bixi kan kalu mari hakada saas samayn jir sal slm yamsaxu nabigu wuxuu gacanta marin jiray manaakibana garbahanaga wa suduurna xabadkanaga si inaan simanahon isku aadana siuu nabigeena u xaqiijiyey sal allahu alayh ali slm yaqul u dhihi jir laa takhtalifu walaa iskhilaafina oo isdabamarina fatakhtalifa quluubukum qulubtiina kadibna ay isdabamarto isku aada weyaan isku toosa wa kaana wuxuu ahaday nabigeena sal slm yaqul mid yidhahdo ina allaha alla weyne iyo wa malaaikata malaa'igtiisa yusalluuna calaa sufuufi almutaqadima sufuufta hore ayuu allana u naxariistaa malaaigtana alla ay u baryaan subxaana wa tacaala ay u duceeyaan weyaan ilaahay subxaana wa tacaala asalaatu min allahi araxma waa raxmad iyo dikruhu fi lmala'i ilaclaa iyo in la ammaano oo waxaa weeyaan mala'i ilaclaa kor lagu ammaano markay salaad min allahi ka timaad waa sida markay malaa'igta ama ambiyada ama adoonnaha addoommahay ka yimaadaanna waa ducaa iyo alabu lmaqfira sidaa weyaan marka sababta hore ilaahay subxana wa tacala ayaa u naxariisto malaigtana u ducaysaa saasuu nabigeen cadayna sal l slm baabu maa yaquulu imaamu imaamku wuxuu dhaha baabkan u baabiya idaa taqadama hadduu hormara fii taswiyati sufuuf sufuufta simitaankooda markuu u hormaro wuxuu dhihi baabu maa yaquulu اlimaamu ida taqadama fii taswiyati sufuuf sufuufta inuu simo markuu nabiga u talaaba qaado ama qofku u talaaba qaado wuxuu dhihi ayuu baabkan u baabiya xadis sideed boqol toban iyo labaad wa xadis saxiixa qaala imam nasaani ramat lla abarna ibnu khaalid alcaskari qaala xadaanaa gundar caskarigaas waa yurib waa iqa waxyaaba haraa'ib oo yaragooni ayuu la yimaada mararka qaar qaala xadaanaa gundar gundar xali ayaan soo marnay maxamed bin jacfar weeyaan waa saxiixu kitaab hadduu kitaabkiisa wax ka meeriyo oo wax ka ahriyo waa iqo weeyaan lakiin kor ka ahriyo mararka qaar inuu bad ku dhaca laga yaaba can shucba shucba waa imaamkii can sulaymaan sulaymaan waa alacmash can cumaara ibni cumayr ataymi weeyaan waa iqaة habt can abi mucamar hadda ayaan soo marna cabdulahi ibnu sakhbara alsdi waa iqa alkuufi can abi mascuud albadri waa saxaabiga jaliilka ahaa qala wxu mascuud kaana wuxuu ada rasul rasulka sal sl yamsaxu mid gacanta marya cawaatiqna qoortanaga caatiqa garbaha iyo waxaa weeyaan e, madaxa weliba xataa qoorta intu dhexaysa taqriiban waa meeshaan durartada e, iyo ay ka qabanayaan qoorta halka ee caatiq la yidhahdaa waayahay ama qoorta laftirkeedana waa la dhihi karaa kaana waxaad yamsaxu mid masaxa qawaatiqna qoortanaga yaquul wuxuu dhihi jiray istaw war sinma walaa takhtalifa iskhilaafina fatakhtalifa quluubukum kadibna qulubtiina iskhilaafto aha wal yaliyanii ha ila xiriirsado minkum adinka ulul axlaami dadka cuquusha iyo sabarka iyo dulqaadka u saaxiibka iyo kaadsoonida u saaxiibkaa ha ila xiriirsadeeno ilmo yaryar haddii ay safka hore buuxiyaan oo imaamka ay wax ku dhacaan say xaalada noqoni ama uu damca inuu qof salaada geliyo ood bedelkiisii adgala ama lkumowd buu kusoo booda imaamkii amaba uu suuxa wamaa ilaa dalik xaalad kasta ku dhici karto ama weysadii ay ka burto wamaa ilaa dalik hayla xiriirsada weyaan uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum kuwa ku xigo xagga martabadaha kusoo xigeeno uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum kuxigo saas ayuu nabig sal اllah alay slam ka maratin yaquulu istaw miqajar ayuu qof imaamka dhahayaa istaw ayuu baabkan xadis sideed boqol toban iyo saddexaad wa xadiis saxiix qaala imam nasai aleyh raxmat llah abarna abu bakr ibn naafic alqaysi waa saduuq qaala xadaثana bahz ibnu asad alcasiy cayn isaad iya weyaan wa iqaة tabt qala wuxuu yihi xadaثana xamaad ibnu slma albصri iqaة caabidu ahbat الnaas fii haabit tagayar xifdu fi akhirihi ninkaas waa iqaة habt iqaة caabid weeyaan markii ay xirti noqoto ninka la yihah haabit ibn aslam bunani ninka ugu sugitaan badan waa axaadiistiisa laakiin xilliga dambe uu weynaaday wuu isbedelay oo xifdigiisa ayaa hoos u dhacay waa yahay can haabit ibn aslm albunani wa caabid waa xerowga anas bn malik radi allahu ta arda can anas bn malikin khaadim rasul lah sal sl ana nabiya nabigena sal slm kana waa nabigeen yqul mid yihahdo istaw istaw istaw saddex jeer ayuu nabig dhihi jir sal slm fahuwa aladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay tahay inii aniga la araakum waxaan idinka arkaya min khalfii gadaashaydaan idinka arkaya kamaa araakum sidaan idinkaga arka min beyni yadaya hortayda sida kuwa iga horeeya ama qofka iga soo horjeeda aanu arka ayaa markaad salaad ku jirtaan aanu arkaa cidda iga dambaysa ee waxaa weeyaan sufuufta hala simo xadiidkaas marka ru'yadaas nabigeenu arka sal slam oo gadaal wax ka arka sida raajixa wa calaa aahiriha tawiil lama gelinayo nabigeena sal اllahu alayhi waali wasalam yani wuu ogaa iyo waxaa weeyaan markii uu midig ayuua midigta ka ayuu ula jeeday iyo kuwa bidaxta ka ula jeeda iyo baabka isaga ah waxaa weeyaan waa laga tegi sida raajixa waxaa weeyaan inuu nabigeena sal اllahu alay wasalam khaas ay ku ahayd maadaama qur-aanka loo soo dhiibay oo loo waxyoonay hadda muraayad waad aragteen muraayad balkaba soo qaad muraayada muraayada haddii aad saa uh, u qabato cidda kaa dambaysa arkaysaa ya muraayad oo hadda dhammaanteen arki karnaba soo masaa ma haddii masjidka uh, qaybta hore lagu samey muraayad imaamka toosuu arkaya cidda ka dambaysa marka nabi maxamed sal allahu alay waslam yacni cilmulqeybkii iyo qur-aankii iyo lowxulmaxfuudkii taqriiban wixii ku yeeli uh, loo keenay qeyb ka mid a ah, in muxuua uu garan waayo ama uu arki waayo qeybta ka dambaysa ama dhahna saas ma ahno tawiil aan la raadina waxba hadda macno kuma dhisno wax macno ku dhisan ma aha weyaan waayahay eh, saas ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam saas ayuu nabigeena yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam xau imaami imaamka eh, boorin uu dad ku ayuu baabkan u baabiyay calaa rasi sufuuf suufta in laisku dhejiyo <laughs> iyagoo muqaaraba isu dhaweyn baynaha ay lisoo dhaweeyey waqti corona <laughs> xadiidka waxbayna caawa uu nagu dhegan yahy xadiidkan si fiican buu noo qabsan doonaa lianna waa ujeedaan xaaladdeena nasal allah salaama alcaafiya xaalad adag aan ku jirna marka xadiidkan ma ka boodna mis iska akrina aan iska akrina sideed boqol iyo toban iyo afar xadiidka axaadiisun saxiix weeyaan qaala alimam nas alay raxmatulla akhbarna cali ibnu xujr iqatun xaafid qaala ambana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir weyaan iqatun tabt can xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa iqatun mudlis can anas maliki radi allahu taala arda qala wuxu yh anas malik aqbala calayna rasul rasuulka al ayaa nala soo qaabilay biwajhi wejigiisa ayuuna la soo aaday xiina goortii qaama uu istaagay ila salaad salaada qabla an yukabir allah akbar intuusa dhihin ayuu nagu soo jeestay weeyaan nabigana sal slm oo faqala wuxuu yidhi aqiimuu war toosiya sufuufakum sufuuftiina toosiya wa taraasuu isku dhejiya sufuufta fa aniga araakum waxaa idinka arkaya min waraa'i dahri dhabarkaygaan idinka arkaya ayuu nabig yidhi sala allahu alيh waslm xadii sideed boqol toban sideeda toban iyo shanaad cafwan xadii saxiix weeyaan qaala imam nasali ramatullah akhbarana moxamed ibn cabdillahi bn mubaarak almaqzuumi iqatu xaafid qaala xadaana abu hishaam almuغيرة ibn slmة alquraشhi wa ثiqaة tabt qala xadaثana aban ibn yaزيid الcaطاr wa ثiqaة lahu afraad axaadiis uu la goon noqday ayuu leeyahay qala xadaثana qataada ibn dacamaة الsadusi الbصri wa ثiqaة habt mudlis qala wuxuu yihi xadaثna anas bn maliki radi alahu ta ad ana nabiy nabiga sl sl qal nabigan wuxuu yihi rasuu isu duma sufuufkum sufuuftiin isu duma waqaaribuu bayna isu fawladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamedin nebi moxamed naftiisa biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay inii aniga la araa waxaan arkaa shayaaiina shayaadiinta tadkhulu iyadoo galaysa min khalali saf safka meelaha ka dulduleel tan hadda oo ku durdurinayaa umayna yani meel ay ka soo xaluuleen maahane si fiican bay ugu durdurinaysaa nasal allah asalama alcaafiya waa imtixaan inii aniga la araa waxaan arkaa shayaaiina shayaadiinta tadkhulu min khalali safi safka meelaha u ka dulduleel iyadoo muxuu ahaa soo gelgeliya ayaan arkaa kaanaha waab iyadoo alxadafu xada bidaal deel ma daal kaanahaa waaba iyadoo alxadafu naylaha yaryar ama ariga yaryar waxrah oo kale ah ayaa raka ayuu nabig yir sala allahu calayhi waaalihi wasalam nasal allah salama alcafiya xadii sideed boqol iyo toban iyo lixaad xadiis saxiix weeyaan qala aimam nasa aleh ramat lla akbarna qutayb saciid qaala xadaana fudayl bn ciyaad waa imaamkii caabidka ah zaahidka oo iqada ahaa alacmash sulaymaan ibnu mehraan alkahili weeyaan waa iqatan habt can musayab ibn raafic alasadi alkahili waiqatu indhool ay u ahaan jiray can tamiim ibn arafata waiqa can jaabir ibn samra jaabir ibn samra asaga abihiiba saaabi waa laba saxaabi radia allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi jaabir haraja ilayna waxaa noo soo baxay rasul rasulka sal slm faqala wuxuu yidhi alaa tasufuuna miyaadan safaynin kamaa tasufu malaaikatu malagta ay u safato cinda rabbihim rabbigooda agtiisa markay joogaan si ay u saftaan ma u safanayn maad adinkan aad u safataan qaalu waxayna wa kayfa sidee bay tasufu u safataa almalaa'ikatu malaa'igta cinda rabbihim marka rabbigooda ay la joogaan si ay u saftaan weeyaan saas ayay saxaabadan nabigeena weydiiyen sal slm qal wuxuu yidhi yutimuuna waxay taam yeelaan oy ay buuxiyaan asafa alwala safka hore uma kadibna yataraasuuna way isku dhowaadaan fi safi safka saas ayuu nabigeen yihi salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam waa sida hadda loo baahan yay mar dhowna in allahu tacaala waan ka bixi doonaa baabkan alla aada u barino waa yahay fadlu aلصaf اlأwal calى اhaani safka hore fadliga uu ka fadla badan yahay kan labaad ayuu baabkan u baab yahay sidaa weeyaan xadiidka sideed boqol toban todobaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي amat qa ahbaranii yaxya ibn cuثmaan alxamsi wa saduq cabid qaala xadaثana baqiya baqiya waa taqaanaa ibn waliid caleyh raxmat اllah saduuqu kaiiru اtadliisi can الضucafaa qaacidadii maxay ahayd axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya sidaa weyaan qaacidada hala xifdiyo baqi ibn waliid caleyh raxmat اllah waa ninkaas can baxiir ibnu sacdin السحuلي weyaan ثiqة habt can khالد بن macdan alkilaaci waahiqatun caabidun yursilu kaiiran irsaalka aad ugu badan yahay can jubayr bn ufayr alxadrami waahiqatun jaliilu mukhadram islaamnimadu soo gaar nabigana ma arkin sala allahu calayhi waali wasalam xilliga nabiga ayuu joogay oo muxuu ahaa nabigana muusan arkin arbaad ibnu sariya asulami abu najiix weeyaan waa taqaanaan xadiidkii arbaciinka soo ma taqaanaan abu najiixa laftirkiisuu keenay ya allahu akbar xadiid caiim ah aad u weyn ayuu arbaciinka ku wariyay ood garanaysaan radia allahu taala arda yaa xasuusta xadiidka isaga nacam xajat a wacadnaa rasuul lahi miya baarak allah fiikum waa yahay can rasuuli lah rasulkan wuxuu ka wary sal slm kaana waxaa rasuulkan yusalii mid tukada cala asafi yusallii mid tukada miya mid u duceeyo yusali mid ducey weyaan asalaat bimana ducaa huna kaana wuxuu aha nabigan yusali mid duceey cala asafi alawali safka hore alaata saddex jeer uu nabigu ducon jiray wa cala haani kan labaadna waaxidatan hal jeer uu nabigu ducon jiray sal slam yani safka hore saddex jeer uu nabigu duceyna kan labaadna hal jeer marka safka hore in laisku laayo soo khatar ma laakiin in lasii dhigta maalaan qofka uu sii xirto baabkeeda kuma jirta kuma jirta weyaan qasbi inay noqoto halis waa yahay aلصafu اlmuahar safka dambe iyo xaaladiisa ayuu baabkan u baab yahay waa yahay xadiidka sideed boqol toban iyo sideedaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaam النasai ramat lah akhbarna ismacil bn mascuud aljaxdari waa iqa can khaalid ibnu xaariث alhujaymi weyaan iqaة habt qaala xadaثana saciid ibn abi caruba iqaة xaafid yudalis waاkhtalطa biaakhirihi lakinahu ahbat الnaas في أبي qتاadة في في في qتاadة qتاadة iبن dacamة saduusi الbaصri ruwaadda wax ka waraysa ninka ugu sugid badan waa axaadiistiisa raximahum الlah can anas بn malik wuxuu ka wari qtaadana waa taqaanaan waa ثiqaة habt lakinahu yudalis can anas بn malik waxaa laga wari radi الlah ta wuxuu ka wari radi ه ta ana rasul rasul sl sl rsulkeen wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi rasuulkeena atimuu war dhammaystira الصف الأول safka hore uma kii aladii kii uma kadibna aladii kii yalihi la xariiro wain kaana naqsun wain kaana naqsun kaanadan waa taamadii la socda naqsunna waxay noqonayaa wuxuu noqonayaa faacilkeedigu noqonaya khayr lansi taamadii oo waxaa weeyaan waxaa weeyaan taa kaanada taamadeed wa ma ahan tii oo qaadanaysay ism khabar qaadanaysa ma ahan wain kaana hadduu hada naqsun naqsi hadduu meesha jiro falyakun ha ahaada fi safi اlmuahar safka yani safka hore dhama dhamaystira kan kuxiga dhamaystira kan haakada meel haddii qabyo u noqona meesha qabyada noqonaysu noqonays safka hore oo safka dambe oo u dambeeya ha noqdo weeyaan laakiin qabyada xaggee laga bilaabaya marka agee laga bilaaba su-aashaas u baahan safkii ka tusaale ahaan safka koobaad uu buuxsamay kii labaadaa buuxsamay kii saddexaadaa buuxsamay kii afraadaa marka aad timaadeen dhankee marka loo badanaya oo fadli badan xadiid laba taqriiban dhaafaysa oo ku soo aroortay in bartamaha laisku aadiyey imaamka ayaa jirto tawasudka amrayso axaadiistaadna waxaa weeyaan waa axaadiis daciifa axaadiis daciif ah. weyaan marka laakiin axaadiis badan oo mayaamin isaf safka dhankiisa midigta iyo fadliga ku sugan iyo ayaa jirta oo tiro badan ayaa jirta oo taqaanaan in ilaahay subxana watacaala uu naxariisani sufuufta midigta ah inay saxaabada nabigana sal slm ay jeclaayeen ay midigta ay u bataan soo saamaheen intaasoo dhan marka waxay keenaysaa in haddii aad timaaddo meesha oo safkaas bilaa uu yahay in dhanka midigta loo yarbato ayadoona geeska darafka laga bilaabayn koleyba ta culimada saas ay leeyihin qaarna waxay leeyihin maya wasadka ayaa fadli badan laakiin axaadiista ay cuskadeen waa axaadiis daciif wey walcilmu cind allahi xukunka wuxuu noqonaa marka waayahay baab man wasla safan qofki saf xariiriy ayuu baabkan u baab yahay saf go-na oo naaqis ahaa haddii aad xariiriso maxaa jirood heli ducaa kugu dhici xadiis sideed boqol toban iy sagaalad waa xadiis saxiixa qaala imam ns aleyh raxmatullah akhbarana akhbarana waxaa noo warramay ciisa ibnu ibraahim ciisa ibnu ibraahim xudayr ayaa la yihahdaa ibnu qurayb alxadrami waa saduuq ciisa ibnu ibraahim ibnu mathrudin qala xadaثna cabdullahi ibn wahb waa iqat caabid xaafid can mucaawiya ibnu صaalix alxadrami waa saduuq lahu awhaam ismoodsiina ayuu ley lakin waa saduuq can abi الزاhiriya miya can abi الزaahiriya hy aan ku noqdo xadii baabka muxuu ahaa sanadkaas xadii xadiis ah, sideed boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadii saxiix qaala imam caleyh raxmat ullah akhbarana ciisa ibnu ibraahim ibnu mahruudin wa iqa qaala xadaثna cabdullahi ibnu wahb wa iqatu caabidu xaafid can mucaawiya ibnu saalixin alxadrami wa saduuqun lahu awhaam can abi zahraawiya ama ah, zaahiriya weyaan zaahiriya abi zaahiriya magaciis xadiir ayaa la yihahda ibnu qurayb alxadrami wa saduuq can kahiir ibni mura alxadrami wa iqa can cabdillahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacala arda ana rasuula allahi sala allahu calayhi wala slm rsulka alle qaala wuxuu yidhi man wasala qofka xiriiriya safan saf wasalahu allahu alla xariiriyo ama alla xariiriyo waman qaaca safan saf qofkii gooyana qaacahu llahu allaha gooya ama alla ayaa gooya caza wajal marka safuufta in la hagaajiyo laisku aadiyo khayr badan ayaa ku sugan marka ducadaas khayrka badan ayaa laga heli aan ku dadaalno dikru khayri sufuufi الnisaaءi wa shari sufuufi الrijaal dikru khayri sufuufi الnisaaءi dumarka sufuuftooda kan ugu khayrka badan sheegid la sheegay ayuu baabkan u baab yahay iyo wa shari sufuufi الrijaali ragga sufuuftooda kan ugu sharta badan in la sheego dumarkii sufuuftooda kee ugu khayr badan ragga suuftoodana kee ugu shar badan yani suufada lagu jira salaadda iyadoo lagu jiro saf in lagu tilmaamo shar bal ka warrama ajiib wa halis ya culays jira weyaan adinka maa kala durugtaan nabadiin meesha waa laydinka bixin doonaa waxaana ka yaaba she abdillah hataa inad kala durugtaan niminka in la yimaado oo muxuu bal wax yar isaan kalada khayrlaasi adinkan wax yar kala durka oo halis la socda kamer yar dhab laydinku siini kadibna waxaa laleeyahy sigiskii saasa wax loo galay kadibna waxaa weeyaan hala joojiyay noqonaysaa durusta <laughs> ya sheekh ma dhamaad naga dhamay a ugu shar badan lakin de <laughs> hadday hablo joogin <laughs> baarak allah fiikum jazakum allah khair raalli ahada dee odayaalla kala durjuwa iska yardhi badan tahay eh, marka eh, masaladaas marka in safka lagu tilmaamo saf dambe in lagu tilmaamo saf dad ku jira oo ilaahay subxana wata hortaagan shar lagu tilmaamo yani culays jira wa shaki ma lahan siduu shee cabdillah sheege waa culays jira wa culays jira weyaan waana noo imaan doona sababta keenaysa xadiidka sideed boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleh ramat lla abarana isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid اdabi wa iqat saxiix اkitaab can suhayl ibn abi صaalix wa saduuqu tagayara biaakhirihi saduuq weyaan laakiin aakhirkiisa waxaa weyaan uu isku yara Eh, waam oo muxadid ah oona saliid ka ganacsada iyo suba ka warraba wax dhibaato ma laha ya wax aad u fiican wa ya alkhayaad ayaad arkaysaa waa saas oo kale iyo azayaad iyo marka culimada inay ganacsadaan iyo yani gacanta ay horsari wax aad u fiican wa xaqiiqatan aad u fiican inkastoo xerguri la noqoni yani xerguri aa la noqonayo waa la mashquuli laakiin laba jeerba in la dhihi laha warwadaadkii bal waxaa loo raadiyo xaaladiisa iskuma aadana lagu dhihi laha abad xamaalo halkaas dhabarkaas wax saara xamaalo hakada xaqiiqatan saasaa qurux badan oona wanaag badan berigoor waad garanaysaano dadka culimada ah khaasatan dadka duruqda iyo dadkaas ah waxaa lagu yaqaanay inay bana muxuu ahaa baabuurta hoostooda istaagaan waa taqaanaa sooma ceelgaab iyo meelahaas markii meesha laga raaca basaska iyo bielada laga raaci jiray hadda dee ceelgaabta basaska ma laga raaca mise weli yaa ka warqaba mise waa meel laga guulay noqoto laga haajiri ma aqaana basaska gobolada aada iyo ma ataa kuwa aada eh, xaafadaha magaalada xamar waxaa eh, halkaas algaabtaas saldhig u ahaan jirtay meeshaas marka baska hoostiisa saddex iyo afar iyo shan oo labis culamada oo ama duuban ama basi un adi un hay-ad culama isu yeelay shardi maaha inay culamo yihiin mararka qaar waxaa laga yaaba inuusan cilmi weligiisa uusan eh, urinin ayaa istaagi jira marka caamada ninka sheekha daa'iman waxay u arki jireen u malayn jireen inuu qof miskiin aho in wax lagu tuura u baahno lidalika waxay dhihi jireen wacdi culama siya u dambaysa saasay dhihi jireen wacdi culama markuu istaago od ayaad iyo axaadiis ii sheego waxasiya ayaa wadaadku hadda indhool maaragtay meeshaan geeskaa istaago maaragtay ha markii aad wax weydiisto wuxuu sameeyaa qur-aan u akrinaya aad baa u dhibsadaa xaqiiqatan maxaa yeelay qur-aanka ilaahay subxaana watacaala nacam waa nin cod fiican oo ahlu khayr aho runtii iskana dhibaysan oona macduura in loo kaalmeeyana xaq ayuu leeyahay inuu weydiistana waxaa weeyaan oo masjidka ka dhex weydiistana hadduusan sufuufta dhex jee eh, majiraynin culimadu waxay leeyihiin dhibaato ma lahan laakiin hadduu sufuufta dhex mari in wax la siiya ma bannaan ay leeyihiin maxaa waxaa yeelay icaanatun calif waa dembi ayaa loo kaalmayna marka qur-aankaas u akhrina waxay keeni nin culimo hadduu wax wacdiyo waxasiiya ya ayaa u dambaysadii tiya dhabooba mogta halis wa marka qur-aanka ilaahay in lagu tuugsado xataa waxay ka qaaday sharaftii qur-aankii oo muxuu ahaa wax fiican maaha alum khayr lahansiiyo saasaa jiri jirtay oo ninka sheekha inuu wax un la siiyo oo hala ziyaarto iyo waxa loo geeyey iyo haakada iyo baabka isaga hadd waa aragteeno culimadu waa iska shaqaysanayaan beryahan waa soo baxday marka sheekh hebel muxuu ganacsanaya oo ma adigu kutugsan laha waxba ma siinaysid haddii aad laba maalmood muxuu ahaa gurigaad hortiis istaaga ood kuu taga kelimadda ma lagama dhegaysanay marka culimada ha ganacsadeena ha shaqaysteeno hoteello weyn ha dhisteeno baabuur ha yeesheeno guryo qurux badan ha galeeno ha shaqaysteeno wax dhibaato oo ku sugan haba yaraatee ma laha lidalika nabigan wuxu leh sal slam nicma almaalu الصaalixu lirajuli saalix iyagana waxaa loo baahan yahay culimada waxaa bixiyeen inta ilahay ka cabsadaan subxana wa tacaala ya nin culama waxelay oo kadibna bahasha ku dhagayo gadaal muxuu ah geliyey ceeb ka weyn lama arkays lama arkay xaqiiqatan ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba falaa tacqiluun arrinta markaan leenaha ficlan way dhacday oo dad culimahu inta ilaahay dhaqaalo uu siiyey waxba aan laga qaadayni shilin uusan ka dhibcaynin ya eh, waxaa weeyaan eh, waxa nugu dhababays mataqana haddii saas aynagu dhacday nin baa waxaa laga sheekeyn jiray ceel buu ku dhacay ceel buu galay kadibna ceelkii wuu kasoo bixi waayey waa nin culimoah caamada muxuu ah culimada ah ku dacaydayn jirtay taasaa nagu dhawo marka wixii nagula dacaydaynaya waxay noqonaysaa dhab markuu ku dhacay eh, xorog ayaa loo taagay gacan ayaa loo taagay wax walbaa loo taagay abadan wana soo dhiib gacanta soo dhiiba gacanta soo dhiiba amaba xorogga soo qabso hakada gacanta soo dhiiba gabadhiisaa marka timid war ninka aabbahay waa la keri waay si loo soo bixiy wallahi meesha ku baktinaya markaasaa waxay tiraa la yidhi camadii adhihi mogta oo meesha nabarka lagula dhufani waxay tihi waxaad dhahdaan weligiisba muxua soo dhiib lama barina hoo ayaa la bare intaad gacanta iyo xerig u raalisaan hoo dhaha <laughs> hoo dhaha ya isagaa dhab dii doona ha marka hoo ayaa la yidhi dhab fag waa la soo bixiyey ha ha marka waxaa weyaan taasaan uga dhaboobi culama allah ilahay intaa ka cabsataan lacag ilahay markuu idin siiye wax bixiye ya hadda masalada khayrlabs meelahan waad aragteen qaara fadhiyo dadkaas banaanka fadhiyo sida dhabta ah oo dadka mutawaatir ka noqotay waxaa laga yaabaa dad khayr wada oo dad masaakiin caawinan ama masaajid dhisaan ama madaaris waa dhici karta arinta yada ulmi inaad nagu noqoto oo kadibna kelimadaas qiyaamono loo qabsado ma rabno laakiin mutawaatir waxaa noqoto dadka ay isku raaceen antum shuhadaa ullaahi soo ma soo dadkii dadka dhan ama inta wax kaska kas wa isku waafaqsan yihiin ragga microfoonka haysto halkan muxuu aha fadhiyo sabanka inay been sheegayaan been inay sheegayaan dadka ay isku waafaqsan yihiin anig koleyba dee qalbigooda ma jira xumana ogsooni laakiin amaanaadka dadka waxay leeyihin nimanka ayaga waa dad yani lacagtaas ay leeyihin lagu ridaay saasey fulaaney inay waba waxyaabaha lagu rumayn karo waxaa ka mid ah salaadaha faradka iyadoo lagu jira ayay meesha fadhiyan microfon ku dhegan yihin ya iyadoo salaada lagu jiro salaad maqrib iyadoo lagu jira oo imaamka aamiin uu leeyahay adiga soo daahay haddii aad muxuua ah u qasato ama salaada casar halkan ay joogaan meeshay fadhiyaan qofka marka salaaddii waajibkeed dayacay oo faradkii dayacay oo jamaacada dayacay warkiis inuu been sheega beenta wa lagu tuuro marka ya nin ba waxaa la yidha allah kuu naxariisto allaha kuu naxariisto nin de xanuunsanaayo malaha markaasaa wuxuu yidhi isheedaan kula yeesha isheeda alla ku ya a aka marka haddii marka la yidhaahdo beenay sheegaan nin salaada jamaacad ahayd waxaa weeyaan dayacay gaara ama xun ama salaadii ka haray lacag ma lahayn wax macruufa u furin waxa u sheegi maya lacagtagi wax ka badan qofna u sheegi maya hawshaas ayada waxaan rabnaa marka shee abdisamed waxaan rabnaa annaga hadda yaa nooga dhow ragga iyaga soo dad culuma hadda lebis culuma xirnaha may mararka qaarna mararka qaar nin soomaaliya ufadhiisani nin soomaaliya ufadhiya mishkiladda mogta ikhwaani waxaad ogaataan qofka marba haddii baabkan baabkan baabkan su-aasha dadka hadduu isku furo oo baabkaas u furo ilaahay baa baabulfaqri u furi xaqiiqatan waxaan garanayaa nin muslim ahay oo weliba brofesor jaamacadaha dalkan kenya ka ahaa sagaashameeyiin ragga qaar oo hadda jooga way yaqaanaan gaaladuu la doodi jiray meeshan oo slihay howlkeeda ayaan garanaya asagoo gaalada kula dooda oo gobollada mara oo weliba taaiir iyo saameyn badan gaalada soo islaamiya ka xujo hela nin e, maya inaan magaciis sheegaan diidaya asaga caligama laakiin marka e, ninkii asaga ah marka waxaa dhacday baabkaas su-aashanbu isku furay nin karaamo badan ummaddan ay istaagi ayuu ahaa baabon su-aalayuu isku furay markuu isku furay hadda maanta jaamiya mosk horteeda ayuu taagan yahy isagood umalaynaysa shakora ninka meesha heerkaa joogay rofesorka jaamacadaha ka ahaa de haya mogta waaa maraaxil ay ahayd ha maraaxil marka waxaan kala jeedaa qofka baaba faqi ad hadduu su-aal isku furo ilaahay tawfiiq buu ka qaadayaa baaba balow ku furay marka raggaas iyaga ah waxay u baanta shacab samed in shaqa laga qabto oo loo tago oo la yartoo la wacdi ila dhagax raggi maha mogta qur'aana beelooyin aan ah wax idiin aruurin hadda arabtaari oo baahi idin haysee bal hal mar uusii aadan yeeln waaan iska dhaafa in la dhaha xataa inta wa loo raadiya waaad yeelaysaan wadiifo ka fiican miisna dhigta xataa wallaahi waxaa u khayroon intuu waa diin ku tugsan lahay beentaas inuu dhabarka ay saaraan muxuu ahaa jawaanahan qashinka inay qaadanayaan muxuu khayroon diintana way ceebaynayaan lidaalika berri haddii ah, muxuu ahaa la yidhaha culamo rag ugu weyn ay halkaa istaagaan dhahan war lagu sadaqaysto iyo kuwaas kalama saarna meenay sheegayaan waan wax kalama yel khayrka xataa la qaban lahay sabab u noqonayaan in uu xirmo ragga waan ku dheeraanay dembigooda alla dhaafo haddii aan ku xadgudubnayna ilahi subxana watacaala hana cafiyo haddii ay khaldan yihiin alla subana wli waa yahay xadiidka sideed boqol iyo labaatanaad wa xadiid saxiix qaala imam nas aleyh raxmat ullah akhbarana isxaaq ibn ibraahim qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid adabbi can suhayl ibn abi saalix waa saduuqun weeyaan tagayara biaakhirihi can abiihi dakwan samaan can abi hurayraa radi alahu ta qa w abu hurayra qaala rasul rasul wu sl slm khayru sufuufi rijaali ragga sufuuftooda kan ugu khayr badan awaluhaa kan u horeeya weyaan kaasaa ugu khayr badan lianna khayrka usoo degdegay uu soo hormaray meelihii dambena waa ka fog iyo dumarkii wuu ka fog yahay wa sharuhaa kan ugu shar badanna aakhiruhaa kan u dambeeya weeyaan wa khayru sufuufi nisaai dumarka sufuuftooda kan ugu khayrka badan aakhiruha kan u dambeeya weyaan wa sharuha kan u shar badan awaluha kan u horeey weyaan saas ayuu nabig le sala allahu calayhi waali wasalam dumarka marka ragga inay ku xigsadaan oo ay ka dambeeyaan ma ogtay raggii ay arkayaan oo dee isku dhowaanayaan dee dumarkii raggana ilaahay wuxuu ku qalqay subxaana wa tacaala an yanjadiba aljinsu liljinsi alaakhar inay isu jiidmaan oo qofka ninka ragga markuu dumar arka isu jiidani magnadba magnadba ninka raggana markay dumarkan waa saasoo kale ayaga laftirkooda magnad marka waa halis mogta waxaa laga yaaba marki qalbigeedii alla ku xirnaa markii nin ay muxuu ahaa ku soo dhowaada in aqala shay wax un ay soo jiidmaan oo khushuuceed hoosuu dhaca marka saas halkaasa ka imaanaysa in lagu fidnoodo inay isku fidnoobaan waa halis soo ma raggiina waa sidaasoo kale kuwa dambe iyagana dumarkii maadaama isku dhow yihiin marka alcumuum dhankaas inay tahay ay u badan tahay waalcilmu cind allah aلصafu bayna الsawaari safka oo tiirasha udhexeey ayuu baabkan u baab yahay safka oo tiirasha udhexeey ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sideed boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimam النasai alيه ramat lla akhbarna camr ibn mansuur النasaaئي wa iqa qala xadaثna abu nacaym alfadl ibn dukayn weyaan iqaة habt can الthawri ama can sufyaan الthawri waa imaamkii can yaya ibn hani yaxya ibnu hani waa iqa can cabdilxamiid ibni maxmuud almacwali ayaa la yihahdaa iqaة muqil xadiistiis waa yarta lakin waa iqa qaala wuxuu yihi kunaa waxaan maca anas ayaan la jirnay radi allahu tan arda fasallaynaa maca amiirin amiir ayaan la tukana min aumara umarada ka mid ah fadafacunaa wayna riixeen xataa qumnaa ilaa meel odhan ka istaagna yani ciriir badan ayaa jira waa la sriixiyo meel adiga akhyaar una marka lagu joojina mogta ciriiri ayaa ka jiray wasallaynaa waxaan tukanay ama ku tukanay bayna asaariyatayn labada tiir dhexdood ayaan ku tukanay fajacala anasu anas wuxuu gudagelay yataakharu inuu dib u noqdo oo mxuu ahaa labada tiir dhexdooda ka noqdo wa qaala wuxuu yidhi kunaa qad kunnaa waxaan ahayni nattaqii kuwa iska ilaaliya haada arrinkan calaa ahdi rasuulilah rasulka zabankii sala allahu alay slam tiirashaas inaan dhexdooda ku tukanna waan iska ilaalin jirnay masaladaas marka tiirasha adilo badana ku aroortay iyo sidii la yeeli lahaa laakiin jamhuuru ahli اlcilmi oo xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada waxba dhibaato ma arkaan in tiiro shadexdooda lagu tukada waxba ma arkayaan xanaabilada iyo rag salafka mid ahan waxay qabaan in aan laga fiicanya weyaan laakiin laba jeerba salaadii way ansixi mana burays ta iyada waa iska muxuu ahaa arrin eh, liisla ogol yahay laakiin ma arrin nahyigeeda manhi miya mise hayr manhi taas ayaa laisku hayaa weyaan o xadiidka ama baabka almakaan اladي yustaxabu min الصaf safka meesha in laga istaaga ay sunada tahay oo fadliga badan ayuu baabkan ubaabay xadiidka sideed boqol iyo laba labaatanaad qaala imam s alayh ramat lah abarna sweyd ibn nصr almarwsi wa iqa qaala ambana cabdulahi mubaarak waa imaamkii can miscr ibni kudaam wa faadil can haabit ibni cubayd alanصaari wa can bara bni caazibin can ibn baramiya ibn اlbara waxaa la yihahda cubayd ibn اlbara ibn caazib wa bra saxaabiga jaliilka alansaari alawsi qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanan idaa sallayna haddii aan tukana kalfa rasulila rasulka gadaashiisan ku tukana axbabtu waxaan jeclaan jiray an akuuna inaan ahaado can yamiini midigtiisa inaan ahaado dhankaas agga inaan mara ayaan jeclaan jiray saas ayuu leeyahay bara bni caazibin radi allah ta arda baabu maa cala alimaami min atakfiif imaamka fududaynta laga raba ayuu baabkan u markuu salaada imaam noqdo fududaynta laga doona ayuu baabkan u xadiis sideed boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam alih ramat la abarana qutay bn saciid can malik bn anas can abi zinaad cabdlahi bn dakwan wa iqatun tabt can ilacraj cabdiraman bn hurmus wa iqatun tabt can abi hurayrata radi allahu tan arda can inabi nabig w kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa salla axadukum binnaas midkiin dadka hadduu dujiya falyukhafif salaada ha fududeeya faina fiihim gudahooda ayaa ahaaday asaqiima qof buka oo jiran iwaciifa mid tabadaran iwalkabiira mid waayeelah faidaa sala haduu tukada axadukum midkin nafsi naftiisa oo keligii tukadana falituwil maa shaa intuu rabaa dheereey haddii dad ay isku waafaqsan yihiin oo tiim ahoo iswata ay yihiinna intay raba intay rabaan ay dheerayn karaan weyaan xadii sideed boqol iyo afar iy labaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam n aleyh raxmat lah abarna qutayb bn saciid qaala xadaana abu curwaana wadax ibn cabdillahi yashkuri weyaan iqatun tabt can qataada can anas intaba waana soo marayn dhowr jeer intaan hadda caawa aan soconay ana nabiya nabigena sal slm kana waxa nabigeena akhafa annaasi dadkan ugu fudayn badan salaatan salaad fii tamaami weliba iyadoo la dhammaystiri oo salaaddii aan naqsi aan la gelinayn salaadda aad buu nabigoona fudin jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa yahay xadiid siddeed boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasa caleyh raxmat ullah akhbarna swayd ibn nasr qaala xadaana cabdulah can alawsaaci qaala xadaanii yaxya ibnu abi kaiir وثiqة tbtn يdلس ويرسل عن cبداللahi بن أبي qتاadة وثiqة عن أbيهi أbي qتاadة الxاarث بن ربcي weyaan can النبي nabg وxuu kr sl sلم qaal nabigeen wuxuu yidhi إنii aniga la aquuم waan istaagaa في صلاة salaada faasmc waxaan maqlaa bukاء الصabiي canowga oohintiisa ayaan maqli faujiزu waxaan gaabina fii salaati salaadayda karaahiyaa an ashuqa karaahiyata an ashuqa inaan dhibo nicitaan anaca calaa ummi hooyadii qalbigeeda oo oohintaas canuga aad oyna hooyada buu dhibaya weyaan الرqصة للإmاaم في التطويل imaamka in uu salaada dheereeyo in loo ruqsay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan oo mararka qaarka salaada aad dheerayso oo salaaddii gaabida badnayd aad muxuu aha ku wadin ama dhexdhexaadka ahayd ood mararka qaar yara fakiso inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabi weyaan laakiin joogta inaad salaada u dheeraysa ta ayaa la diidaya lakiin mararka qaar in salaada la yara dheeray oo dadka salaada dheer la yara baro dhib ma lahan xadiis sideed boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu الnasaي aleyh raxmat ullah akhbarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثana khaalid ibn xaariث waan soo marnay can ibn abi diib maxamed ibn cabdiraxmaan weeyaan ibn abi diib haddii aad maqashaan waa moxamed ibn cabdiraxmaan waa iqatu faqiihu faadil qaala akhbaranii waxay warma alxaariث ibn cabdiraxmaan alqurashi alcaamiri saduuq can salim ibn cabdillaahi ibni cumar salim ibn cabdillaahi ibni cumar ibn khaaab radia allahu raximah raxmata waasica waxaa weeyaan alfuqahaa asabca zaman ataabiciin taabiciinta fuqaha toddoba ayaa jiray oo alfuqaha sabca loo yaqaano oo madiine joogi jiray zamanka taabiciinta ayuu ka mid ahaa raximah llah raxmatan waasica salim can cabdillahi bn cumar aabihi wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdillahi bn cumar kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yamuru midfar bitakfiifi salaada in la fudeeyo oo dadka maxua loo yasiro oo si sahlan loo tukada amaba aan dheerayn ayuu nabiga fari jiray haba ahaatee wayo ummuna wuxuu imaam nooga noqon jiray bisaafaat wasaafaat safan meeqaba kuwa ma suurad yarba haye yani dadka in la baro wa waa nusjus wax ku dhawa a sagaal sagaal bej amba wax sahlan maaha ya sheekh todoba miya todobaha waa ka saasaa la yidhi haye hubiya intaan wadna mxua hubiya marka wasaafaat marka haddii salaad lagu tukada wax sahlan maaha wax sahlan maaha waa afar afar waraaqoo kale wax ku dhow amaba ka badanba ya eh, sheekh ah, sadde wax sahlan maaha marka mararka qaar saas in la yelo waa fiicanta mararka qaar saa in la yelo way ianta lakin badoog inta lagu jiro maaha inta badoog lagu jiro dadka waa la iri marka eh, salaada cisha eh, imaam yaxya intuu yimaado kadibna uu saamo dabada noo qabto oo codkaan intuu maqla kadibna ragga qaar waa la wada xiri oo meelo fogaa la aadaa mogta ragga qaara sawdbi degan qaara dhonhom degan marka kuma jirta xilliga bandog kuma jirta ee xiliyada lamidka ah waayahay maa yajuusu wuxuu u banaan baabkan u baabi imaam imaamka min alcamali camal fi salaati salaada gudaheeda wuxuu qaban kara imaamka oo inaad ku tallaabo qaada loo ogoliy baabkan baab xadiid sideed boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai caleyh raxmatullah akhbarna qutayba qaala xadaثana sufyaan can cثmaan ibn abi sulaymaan ibn jubayr ibn mcim weyaan iqa can caamir ibn cabdillaahi ibn zubayr iqatu caabid can camr ibn sulaym azuraqi waa iqa an abi qataada saxaabiga jailka alxaari ibn ruci weyan qala wuxuu raytu an rasulah ark sal slm ywm اnnaas dadka isagoo imaam u ah wahuwa xaamilun isagoo xambaarsan umaama binti abilcaas gabadhaas ood awowgu ahay calaa caatiqihi qoortiisa nabiga xambaarsan ay qoorta saaranta ayaan arkay weyaan faidaa rakaca markuu rukuucana wadacahaa dhulku dhigi jiray wa idaa rafaca markuu muxuu aha soo kacana min sujuudihi ka soo kacana dha acaadaha halka ayuu saari jir nabigeena sal la ala slm marka camalkaas noocaas oo yasiirkaa salaada ma burinaayo sida ayuu ula jeedaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa cabdihi warasuulih wmustafaah